alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray mawduucii ku saabsanaa sujuudu tilaawa ayaynu ku soo jirray faslun idaa qara'a sajdata saad hadduu ruuxu akhriyo sujuudda markaa saad mawdica sujuudda saad ay ku sugan tahay faman qaala innaha min cazaa'imi sujuud kii yidhaahda waxay ka mid tahay sujuudaha kuwooda markaa mu'akadka ah bay ka mid tahay qaala yasjudu wuxuu yidhi waa sujuudayaa sawaaun qara'aha fi salaati aw khaarija minha waxaa isku mid ah inuu akhriyo salaadda gudaheed ku akhriyo iyo inuu salaadda dabaddeeda ku akhriyaa farqi ma kala leh ka saa'iri sajadaad sida sujuudaha kaleba aynay farqi u kala lahayn hadday salaad ku jirto oo salaad gudaheed tahay iyo hadday tahay wakhti aan salaad lagu jirin mid walba wa ama ashaaficiyu wa ghayruhu miman qaala laysat min cazaa'imi asujuud imaamu shaafici iyo hayrkiis oo ahaatay cidda tidhi intu waxay noqonaysaa bayaaniyay noqonaysaa miman qaala oo ahaatay ciddii tidhi laysat min cazaa'imi sujuud kama mid ahaa sujuudaha kuwooda adage mu'akadka ah kama mid ahaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen idaa qara'ahaa khaarija asalaati ustuxibba lahu asujuud hadduu ruuxu akhriyo mawdica sujuuda saad khaarija salaati isagaan salaad ku jirin uu akhriyo ustuxibba lahu asujuud waxaa loo jeclaysanayaa oo loo sunnaynaya inuu sujuudo lianna nabiya sala allahu alayh wasalama sajada fiiha sababtuna waxay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam baa sujuuday kama qaddamnaah saynu soo hormarinnay oo u sheegnayba wa in qara'aha fi salaati hadduu akhriyo mawdica sujuudda saada hadduu ku akhriyo salaadda gudaheeda lam yasjud ma sujuudaya ayuu yihi shaafici iyo cidda markaa qowlkaa kula socota laysat min cazaa'imi asujuud kula socota lam yasjud ma sujuudaya yuu yidhi fain sajada hadduu sujuudo wahuwa jaahilun aw naasin isagoo jaahil ah oo aan garanayn inaan salaadda gudaheeda lagu sujuudayn sujuuda saad aw naasin ama isagoo illowsan uu sujuudo waaba garanayo waa ogaa laakiin xaaladdan sahwi ayuu u sujuuday isagoo haafil ah oo is-illowsan ayuunbuu mawdicii sujuudda xasuustay casaa'imtii inaynay ka mid ahaynna ma xasuusan dabeedna waa sujuuday lam tabtul salaatuhu ma burayso salaaddiisu walaakin yasjudu lisahwi ha yeeshe waa sujuudayaa oo sahwi buu u sujuudayaa sahwi daraaddii oo sujuudu sahwi buu la imanayaa waayo xaaladdan isagoo saahi ah oo ilowshiye ku sugan ayuu sujuuday wa in kaana caaliman hadduu garanaayey oo yacni xaaladda aanu ilowsanayn caamidna uu ahaa wuxuu u jeedaa caalim caamid ah xaaladdan khafle iyo ilowshiye kagama sugnayn waa xasuusnaa waana garanayey waana u badheeray cazaa'imtii inayna ka mid ahayna waa garanayey oo saasuu u qabay faalsaxiixu annahu tabtulu salaatuhu qowlka saxiixi wuxuu yahay annahu tabtulu salaatuhu waa inay salaaddiisu burayso liannahu zaada fi salaati maa laysa minha fabatalat sababtu waxay ahaatoo salaaddiisu u buraysaa wuxuu ku kordhiyey salaadda gudaheeda waxaan salaaddii ka mid ahayn marka salaaddii waa burtay kamaa low sajada lishukri waxay salaaddu u buraysaa siday u burayso hadduu u sujuudi lahaa salaadda gudaheeda sujuudu shukri sujuudi lahaa oo salaaddii isagoo ku jira ayuunbuu wuxuu ogaaday ama maqlay yacni shay nicmo ah oo cusboonaaday yaa nicmo farxad weyn leh ayuu xaaladdaa maqlay ama ogaaday marka sujuudu shukri buu deedaysay sujuud salaaddiina waa ku jiraayo waa sujuuday shukran lilaahi buu u sujuuday fa innahu tabtulu salaatuhu bilaa khilaaf sujuudu shukri hadduu salaada gudaheeda sujuudo salaaddiisu waa buraysaa xaalay khilaaf ka madhantay buraysa oo culamadu isla ogosha wathaani qowlka labaad ee muqaabilu saxiix ahi waxau yahay laa tabtulu ma burayso lianna lahu tacalluqan bisalaa ma burayso waayo sujuuddani tacalluq bay salaaddii la leedahay oo waa nooc sujuudu tilaawo ah laakiin casaa'imtii unbayna ka mid ahayd qiraa'ada gudaheedii baana la sujuudayaa qira'adana salaaddaa lagu akhrinayaa maadaama qur'aankii salaadda lagu akhrinaayey yacni markaa loo sujuudaayo sujuuddaas walow casiimaba yaynay ahaane salaaddii buri mayso waa muqaabilu saxiix yacni qowlka saxiixa asaxiix cinda shaafici annahu tabtulu qowl kaleoo muqaabilu saxiixay leeyihiin shaaficiyada laftoodu qowlkaa kale wuxuu leeyahy laa tabdulu tacliilkiisuna wuxuu yahay liana lahu tacalluqan biasalaah walow sajada imaamuhu fii saad haddii ruuxa imaamkiisu sujuudo suuratu saad gudaheeda ayuu sujuuday wuxuu imaamku u sujuuday likownihi yactaqiduha min alcazaa'im ahaanshihiisuu imaamku ahaaday mid ictiqaadsan oo rumaysan in sujuudda saad ay ka mid tahay sujuudaha mu'akadka ah ee cazaa'imta ay ka mid tahay waalma'muumu laa yactaqiduha ma'muumkuna sidaa uma qabo uma ictiqaadsana oo ma'muumku wuxuu u qabaa cazaa'im asujuud inaynay ka mid ahayn ha yeeshee imaamkii wuxuu u qabaa cazaa'im asujuud inay ka mid tahay ila madhabkiisuu ku camal falayaa imaamkuye waa sujuuday falaa yutaabicuhu ma'muumku ku raaci maayo bal yufaariquhu waa ka faaruqayaa bay yidhaahdeen oo waaba ka goosanayaa salaadoo waa iska dhammaystiranayaa intuu ka goosto oo qatcu niyati aliqtidaa la yimaado niyadii ku dayashada uu ka imaam dhiganayey intuu jaro ayuu salaaddiisa iskiisa u dhammaystiranayaa siduu salaa munfarida ah uu tukanayo waa weji aw yantadiruhu ama waa sugayaa oo si dhammaystiran uga goosan maayee dee kor buu u yara haynayaa yaa si dhammaystiran ugama goosanayo ee hadda markaa sujuuddan baanu ku raacayn ee ruknigii markii uu ku sugnaayo qiyaamka ah ayuu ku sugayaa imaamku intuu sujuudda ka soo kacayo iqhtidaagina halkii buu ka wadayaayo uu sidiisii ugu dayanayaa oo u raacaya ya bal yufaariquhu aw yantadiruhu qaa'ima fa ida intadarahu hadduu sugto oo aanu goosannin niyatuliqtidaagii si dhammaystiran aanu u wada goosan ee uu yidhaahdo intuu sujuuddiisa soo dhammaysanaayo qiyaamkuugu imanaayo qiyaamkaaga sii joog oo sii taagnow hadduu sidaa u sugo hal yasjudu lisahwi hadhow sujuudu sahwi ma la imanaya mise la iman maayo fiihi wajhaani waxaa ku sugan mas'aladana laba weji ayaa ku sugan yacni madhabta shaafici ugu sugan aladharu laa yasjudu wejiga muuqadka badan lihi waa inaanu sujuudayn sujuudu sahwi waa inaanu sujuudayn mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay sujuudda saad bay ku saabsan tahay sujuudda saadna horaynu usoo aragnay culammadu inay isugu khilaafsan yihiin casaa'imu sujuud bay ka mid tahay iyo kama mid aha in la yidhaahdo sujuudda saad lamaba sujuudayana deyadu waaba qalad oo waa iska caddahay walow culammada qaarkood ha qabaane waa ka yidhi cabdulaahi bnu cabbaas nebiga sala allahu alayh wasalam baan arkoo sujuudaya sabata fii saxiixi albukhaariyi can ibni cabbaasin radia allahu canhumaa qaala saad laysat min cazaa'imi asujuud waqad ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam yasjudu fiiha cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu sheegaya xadiiska bukhaariga isagu ijtihaadkiisa waxa uu yidhi casaa'imu sujuud kama mid aha intaasi waa fatwadii cabdullaahi ibnu cabbaas waayo amar sujuud la amrayaa kuma sugna amar sujuud la amrayaa kuma sugna fakhara raakican wa anaab yacnii inuu yacni dhacaayo xaaluu rukuucaayo ayaa aayaddu sheegaysaa rukuucduna waa khayru sujuud rukuucdiiyo sujuuddu waa kala duwantaha sujuud in la ammaanay ama sujuud la amrayna kuma sugnaa saas aawadeed casaa'imtii sujuudda ma ahoo mawaadicdii kale sujuudda lama mid aha waxaa laga qisooday uun nebi nebiyada ka mid ah oo dabeed markaa ilaahay dembidhaaf weydiistay ilaahayna u dhacay xaaluu rukuucayo yacni saasaa la sheegay walow markaa kinaayatan can isujuud haba ahaato marka maadaamay sidaas tahay oo khitaab innaga layna amrayo meesha aanu oolin oo sujuud in la bacdhabayo ayna meesha oolin ibnu cabbaas ijtihaadkiisa waxay ula muuqatay cazaa'ima sujuudka kama mid aha haddana wuxuu idhi nebiga sala allahu alayh wasalam baan arko yacni intuu akhriyey sujuuday sujuudda saad mawdica sujuudda saad intuu akhriyey ayuu sujuuday marka culammadu mas'aladaa waa isku khilaafeen saynu hore usoo aragnay ciddii u qabta casaa'imu sujuud inay ka mid tahay yagu sujuudaha kale siday u sujuudayaan salaadda gudaheeda iyo dabaddeedaba ayay sujuudu tilaawa xaaladdaa ula imanayaan waayo sujuudu tilaawaha kale ula mid tahay ciddii haddaba u qabto inay casaa'imu sujuud ka mid ahayn ama sujuudu shukri ha ka cabbiraan ama ha yidhahdaan waa sujuudu tilaawa laakiin mu'akad yadu ma aha haddaanu salaad ku jirin inuu sujuudaayo mustaxab ay u tahay inuu sujuudo shaki kuma jiro ficilka nebigaana u daliila laakiin salaad gudaheed ma sujuudayaa mise ma sujuudaayo sheekhu wuxuu tilmaamayaa inaanu sujuudayn sujuuddaa saad haddii la yahay casaa'imu sujuud kama mid ahaa salaadda gudaheeda lagulama iman karo ee marka salaad laga baxsan yihun baa la sujuudaya sujuuddaa saad hadduu salaad gudaheed sujuudo ka waran uu kala qaaday shiikhuyo ma ruuxaan garanayn ahaa ama ruux hore u garanaye laakiin mawdican ilaawey inay casaa'imu sujuud ka mid ahayn buu ilaawey dabeedna waa sujuuday buui markuu ka soo toosunba xasuusta xaalka caynkaasa salaaddiisii buri mayso laakiin ilowshiyaha u ilaaway sujuudu sahwi waa inuu la yimaadaa li'annahu saha waa sahwiyey hadduu laakiin garanaayey una badrheedhay wuxuu garanaayay casaa'imu sujuud inaynay ka mid ahayn waana u badrheeray inuu sujuudo oo sahwi ugama dhicin xaalka caynkaasaa khalad inuu la yimi waa la garanayaa ha yeeshee salaaddiisu ma buraysaa mise buri mayso laba qowl baa ku jira sheikhu wuxuu idhi qowlka saxiixa cinda shaaficiya waa inay burayso salaaddiisu inay burayso xaggee laga qaadanaya tacliil ayuu u daliishaday tacliilkaasi wuxuu yahay salaaddii waxaan ka mid ahayn buu ku daroo ku kordhiyey marka salaaddii waa buraysaa sida sujuudu shukri hadduu salaadda gudaheeda kula yimaado siday u burayso ayay markaa tanna u buraysa sujuudu shukri hadduu salaadda gudaheeda kula yimaadana inay burayso waa la ysku waafaqsan yahay buu yihi fa innahu tabtulu salaatuhu waa kaa shukriga u sujuuday bilaa khilaaf salaaddiisu waxay u buraysaa khilaaf la'aan laakiin tan kale haddaan mar sujuudu shukri la isla oggolayn oo culamada qaarkood ay leeyihin waa sujuudu tilaawo aan casiime ahayn waxay bacdi leeyihiin taa bikayri khilaafka ah ma gelayso ee muqaabilu saxiix baa jiro qowl labaad oo shaaficiyadu leedahay oo muqaabilu saxiixa asaxiix marka la yidhaahdo yacni hayru saxiix baa marka muqaabilu ah ya marka qowlka muqaabilka u ahi waa ma burayso waayo tacalluq bay salaada la leedahay wax ajnebi ka a ah ma aha qira'a gudaheed baa lagu sujuudayaa qira'adiina salaadda lagu akrinaya markaa sidaas ayuu sheikhu tilmaamay sidaas ayuu tilmaamay calaa kulli xaal inay casaa'imta ka mid ahayn ayaa kollay saxan sidaas aawadeed waa inaan salaadaha gudaheeda lagu sujuudin sujuudda saad imaamku hadduu isagu u qabo inay casaa'imu sujuud ka mid tahay oo sujuudu tilaawaha kale la mid tahay o inay ka duwanayn dee wuxuu u sujuudayaa siduu sujuudaha kaleba salaadda gudaheeda u sujuudaayey marka hadduu sujuudo imaamkii caziimana u qabo ma'muumkiina aanu sidaa ictiqaadsanayn muxuu yeelayaa ma'muumkiina aanu sidaa ictiqaadsanayn muxuu yeelayaa culamada qaarkood waxay leeyihiin waa raacayaa oo yasjudu lisujuudi imaamihi isagu waa taabic innamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo ayaa imaam looga dhigay marka maadaamay sidaas tahay salaaddiisuna taabicu tahay salaadda imaamka waa inuu raacaa qowlka uu sheikhu marayna waxay tahay ma raacayo ee waa ka faaruqaya ama waa sugaya farqi labada u dhexeeyaana waxay tahay midna salaaddii buu ka goosanaya oo isagaa dhammaystiranaya isagoo munfarid ah midna waa sugayaoo qiyaamkiibuu ku sii sugayaa imaamka ilaa inta imaamku ugu imanayo qiyaamka dabeedna buu kala qaadayaa sidii u raacaya labadaa markaa siyood mid buu yeelayaa waxayna u eg inuu labada siinayo bal yufaariquhu aw yantadirhu qaa'iman hadduu mufaaraqa sameeyo la gerayn oo salaaddii dhammaystirto qofkana haddii cudri ku yimaado inuu salaadda niyatuliqtidaaga intuu goosto inuu dhammaystiran karo dee culammada badankoodu waa qabaan waxaanay u deliishadaan xadiiskii ninkii ka goostay mucaad kaasay u deliishadaan inkastoo riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan inaanu ku dayashada keliya ka goosannin ee uu salaaddii intuu ka baxay meel kale ku tukaday oo riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya ninka salaaddii intuu ka baxay ayuu meel kale oo markaa dacal kaleoo masjidka ah dacal kaleoo masjidka ka mida ayuu ku tukaduu sheegaya marka salaaddiiba inuu qatciyey ou salaad kaloo cusub la yimi ayaa markaa riwaayadaasi daahir ku tahay laakiin calaa kulli xaal jumhuurku waa daliishadaan marka labadaa mid buu la imanaya bay yidhahdeen labadaa mid ayuu la imanaya bay yidhahdeen hadduu haddaba sugo imaamkii halkii ugu yimaado halkii uu ka raaco sujuudu sahwi ma la imanaya mase lama imanayo wuxuu sheikhu yidhi adhar waxa aynaanu la imanayn waayo ma sahwiin badrheedh buu sidan u sameeyey wax sahwiyo ku dhacay ma jirin calaa kulli xaal laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin xaalkaa wuu mutaabacaynayaayo isagu cazaa'in bayaanu u qabine imaamku ku raacaya waana sida ibnu xajar alhaytami saaxibu tuxfa uu yidhi oo wuxuu odhanayaa nacam yasjudu lisujuudi imaamihi kamaa culima mima qaaluuhu fii tarki imaamihi alxanafiyi lilqunuut yacnii imaamkii markuu sujuudo isagoo cazaa'im u qabaa maamuumkiin aanu caziime u qabin waxay noqonaysaa inuu imaamkii ku raaco oo culammadu dee waxay yidhahdaan sida ibnu abilciz uu ku sheegaya fii sharxi caqiidati taxaawiya waxau odhanayaa imaamka iyo khaliifada iyo amiirulxarbiga yutaacuuna fii mawaadici alijtihaad waxaa lagu ateeca mawaadiculijtihaadka iyagaa lagu ateecaa ya walaysa calayhi an yutiica atbaacahu isaga ma saara inuu atbaacdiisa markaa ateeco laakiin atbaacdu inay isaga ateecdaa saaran saas aawadeed shaygii ijtihaadiya yacni iyagaa lagu raacaya masalan xanafigii isagaan u qabin in waxa weeye ama madhab madaahibta ka midi iyadayna u qabin salaadda subax in la qunuudayo ayaa imaamkii shaaficiga ahaa markuu salaaddii subax qunuudo qunuuddii ka goosan maayo mana khilaafayo waa la samaynaya waa la samaynaya sidaas marka mutaabacada uu la samaynayo ayuu ashyaada kale ijtihaadiga ah isaga ra'yigiisa haba khilaafsanaato sida ijtihaadkiisu yahay ama qowlkiisu yahay laakiin sida imaamka ayuu markaa mutaabacaynaya markaa raacay yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wa in akhta'uu falakum wa calayhim xadiiska bukhaariguna muxuu sheegayaa imaamyaalku waa idin tujinayaan fa in asaabuu falakum walahum hadday asiibaan sida saxda ah labadiinna qoloba ajarkaa yeelanaysaa wa in afta'uu hadday gefaanna falakum wa calayhim idinku ajarkiinna oo dhammaystiran baa idiin sugnaaday hadda khata bay sameeyeen yaa ajarkiinna oo dhan baa idinku leedihiin yagana dumadooda waxa saaran khata'ooda ayaa saaran saas aawadeed in la yidhaahdo waa laga goosanayaa shay ijtihaadiya looga goosanayaa sax maaha saas aawadeed fuqahada qaarkood mas'alada ay yidhaahdaan ruuxu madhabkiisa iyo madhabka imaamkiisu hadday iskhilaafaan Ah, wuu ka goosanaya ay yidhahdaan masaa'il badan baa soo gelaya baabka imka madaahibtii waxay u kala duwan yihiin waxyaalaha weysada jebinaya bacdulmadaahib waxay u qabaan in hilibka geel weysada jebinayo qaarna waxay u qabaan inaanu jebinayn bacdulmadaahib waxay u qabaan ah, lagama maarmaan inay tahay madaxa masaxaadda la masaxayo madaxoo dhammaystira in la masaxo laa yakfi masxu lbacdi qayb in la masaxaa aan cimaamadda lagu dhammaystirin inayna ku fillayn bacdina waxay leeyihiin yacni wax yar baa ku filan oo la taabsiiyo oo timihii ka mid a ya ayaa ku filan bay leeyihin madaahibtii qaarkood waxay qabaan dumarka ajnabiga taabashada la taabtaa inay weysada jebinayso qaar waxay qabaan markaa ma jebinayso imaamkii waxaaba la arkay hilibkii geeluu cunay markuu cunay hilibkii geela ayuu ma weysaysana salaaddii buu galaa maamuumku salaaddii miyuu ka goosanayaa miyuu odhanayaa aniga agtayda ma weyse qabo marba haddaan u qabo inaan u weyse qabin ila weysadu hilibkii geelaa ka jabiyey kuma xidhanayo hadda imaamku uma qabo hilibka geelu inuu weysada jebiyo waanu arkayay ma'muumku inuu hilib geel intuu cunay toos markaysa marka u soo galay mixraabka ya masalan masaa'isha noocaasa haddii lahayd salaaddii waa loo kala goosanayaa waxaa ka dhalanaysa muslimiintiinana waa tugan ayaa ka imanaysa yacni taas ayaa ka imanaysa ta noocaasina waxay noqonaysaa mid waxa weeye markaa dee khalad ah a'immadii hore haddii la eego saxaabadii nebiga sala allahu alay wasalam iyo taabiciintii a'immadii masaa'isha khilaafigai caynkaasoo kale ah salaaddii kumay kala goosan jireen miday ku kala goosan jireen ma aha imaam a'immadii hore ka mid a ayaa wuxuu la socday boqorkii markaasaa boqorkii baa wuxuu sameeyey inuu waxaan u malaynayaa ma abu yuusuf buu ahaa saaxib abi xaniifa aduu labadii saaxib abu xaniifa mid ka mida buu ahaa saan filaayo markaasaa waxay qabaan haddii ruuxa markaa waxa weeye la tooboo dhiig laga sii daayo xanafiyadu waxay qabaan weysadu waa ka jabays boqorkii ayaa markaa la toobay salaaddii buu doonaa inuu galo ilaa boqorradu iyagaa dadka tujin jiray oo khudbadayn jiray markaasaa lagu yidhi sheikhii inuu abu yuusuf ahaa baan filayaa miyaad ku xidhanaysa miyaad ka goosanayn markaasuu subxaana allah amiirulmu'miniin waa la yaabay su-aasha la weydiinaayo yacnii kan waxa weeye dadka tujinaya waa amiirulmu'miniinkii saan salaadda uga goostaa hadda isagu wuxuu qabaa toobinkani inuu weysadii jabinayuu u qabaa boqorkiina waa istoobay haddana imaamkii uu ku xidhanayaa salaaddii waayo ruuxa markaa salaaddii inay ansaxaysa inay ansaxayn waxay ku dhisan tahay biictiqaadi nafsihi laa biictiqaadi hayri isaga ictiqaadkiisay ku dhisan tahay ictiqaadka hayrkii laguma eegayo calaa xasab alictiqaad bay ku dhisan tahay masaa'isha caynkaas ee culammadu isku khilkhilaafeen yacni waxay ku dhisan tahay ruuxu wuxuu markaa isagu u qabo hadduu isagu u qabi lahaa inuu waxan weysada jebiyo oo isagoo sidaa aaminsan shaygii intuu la yimaado haddana salaadda geli lahaa waxaa la odhan lahaa ma tukanaayo waa mutalaaci oo laguma xidhanayo liannahu mukhaalif lilictiqaadi isaga ictiqaadkiisa marka lagu socdo waa inuu weyse jaba yahay marka idan waxay noqonaysaa xaaladdaas ma tukanayo laakiin ictiqaadka naftiisa marka loo eego wuu tukanayaa salaaddiisana waa u asaxaysaa biictiqaadi qaacidaduna maxay tahay man saxat salaatuhu linafsihi saxa ligayrihi an yaqtadiya biha wa cala alghaalib kii ay markaa asaxayso salaaddiisu nafsi ahaantiisa u asaxayso hayrkii inay ku xidhaanna waa asaxaysaa hayrkii inay ku xidhaanna waa asaxaysaa calaa kulli xaal mas'alada khilaaf waa ku jiraa laakiin sida saxani waa sida marka waxa mashaayikhda qaarkood ay tilmaamayaan kollay saasaa qawisan laakiin ibnu xajar warkiisa wuxuu ku saabsan yahay mas'alada ku saabsan hal yasjudu lisahwi ayuu isagu dooranayaa inuu u sujuudaayo sahwi halkuu nawowi doortay aladharu laa yasjudu ayuu isagu leeyahay yasjudu yacni taas ayuu markaa waxa tilmaamaya waxay u eg tahay isagu inuu ku saabsan tahay masalada sujuudu sahwiga ee masaladii mufaaraqada iyo intidaarka ma diidana saasaad mooddaa inay mutabaadir tahay laakiin calaa kulli xaal kollay sida kale ayaa inala fiican waana sharaxnay masaa'il kale oo kollay shabbahdana waa sheegnay oo ay ka mid tahay imaamka waxyaalaha la raacaayo ciyaalahay a'immadu ama madaahibtu isku khilaafeen waynu markaa tilmaannay qaarkoodna khilaaf waxay soo naqliyaan labada ka fadliga badan intisaarkii mufaaraqada marka imaamku hadduu casiime u qabo maamuumku inuu ku raacayo ayaa fiican sida masaa'isha kaleba loogu mutaabacaynayo hadday qunuud tahay iyo hadday keyrkeed tahayba oo isagoo ruuxu u qaba qunuudda subuxu inaynay markaa sunno ahayn ayaa haddana markaa imaamkii u qabay inay sunno tahay uu ku mutaabacaynaya oo markaa waxa weeye kuma khilaafayo faslun fii man yusannu lahu sujuud wuxuu u fasal yahay kii loo sunneeyo sujuudda iclam annahu yusannu lilqaari'i almutatahiri bilmaa'i aw ituraabi xaysu yajuusu waxaad ogaataa in loo sunnaynaayo lilqaari'i almutatahiri kii qaariga ahaa ee qur'aanka akhrinaayey ee almutatahiri ku tahaaro qaatay bilmaa'i biyaha aw ituraabi ama cammuudda ku tahaaro qaatay xaysu yajuusu markay u bannaan tahay inuu cammuud ku tahaaro qaato oo ciidda ku gegebaysta ay u bannaan tahay waxaa loo sunnaynayaa inuu sujuudaa loo sunnaynaya qur'aankiina uu akhrinayo sawaaun kaana fi salaati aw khaarija minha waxaa isku mida salaad ku sugnaayaa ama ka baxsanaayaa waa isku mid yacni mar layba sunnay u tahay wa yusannu lilmustamici waxaa kaloo loo sunnaynayaa inuu sujuudo sujuudu tilaawa kii dhegaysanaayo u dheg raaricinayey qiraa'ada isaguna inuu sujuudaa loo sunnaynaya wa yusannu aydan waxaa kaloo loo sunnaynayaa aydan wuxuu yidhi wayusannu buu soo sheegay markaasuu aydan markaa yidhi lisaamici hayri lmustamic kii maqlayey ee aan isagu u dheg raaricinaynin isagana waa loo sunnaynayaa inuu sujuudo sujuudu tilaawa walaakin qaala shaaficiyu radia allaahu canhu ha yeeshee shaafici wuxuu yidhi laa u'akkiduhu fii xaqihi kuma adkaynaayo isaga nisbadiisa kaa saamica ah ee isagu maqlayey laakiin mustamic aan ahayn kama u'akkiduhu fii xaqi lmustamic sidaan ugu adkaynaayo kii dhegaysanaya u dhegaraaricinayay nisbadiisa sidaan ugu adkaynayo oo sunno mu'akkada uga dhigaayo inuu sujuudo ka saamicee maqlayey laakiin aan u qasdin inuu dhegaysto isaga markaa sidaa ugu adkayn maayo oo sunne mu'akkada uga dhig maayo haadaa huwa saxiix sheekhu wuxuu yidhi qowlkaasi sidaa la soo sheegay waa sida saxiixa weeye wa qaala imaamu alxaramayni min asxaabina inay saddexda qoloba sujuudayaan kii qaarigii akhrinayey kii mustamica ahaa ee inuu dhegaysto u qasday iyo kii markaa maqlayey ee qira'ada inuu dhegaysto aan u qasdin farqa u dhexeeya waa maxay mustamica iyo saamica mustamicu wuxuu u qasday inuu dhegaysto waana u dhegraaricinaya saamicu uma qasdin inuu dhegaysto laakiin waa maqlaya dhegahai kaga soo dhacaysa marka saddexdaba waa loo sunaya qaarigii saamici mustamicii in saddexdaba loo sunnaynayaana waa sida saxiixa wa qaala imaamu alxaramayn min asxaabina imaamu alxaramayn oo asxaabtayada ka midii waxau yidhi abulmacaali aljuwayni cabdulmelik laa yasjudu asaamic kii maqlaya mustamic aan ahayn ma sujuudaya buuri ee waxaa sujuudaya qaarigii akhrinaya qur'aanka iyo mustamicii dhegaysiga u qasdaayey ayaa sujuudaya waalmashhuuru alawal ka mashhuurkiina wuxuu yahay qowlka mashhuurki waa qowlka hore ka horaacan ah wa sawaa'un kaana alqaari'u fi asalaati aw khaarijan minha waxaa isku mid a ka qaarigee qur'aanka akhrinaya salaad ku jiriyaa aw khaarijan minha ama salaad ka baxsanaaya waa isku mid yusannu lilmustamici waassaamici sujuud waxaa loo sunneeyaa kii dhegaysanayey ee u dheg raaricinayey qiraa'ada iyo kii maqlayey ee aan u qasdin mid walba waa loo sunneeyaa assujuudu sujuudda wa sawaa'un sajada alqaari'u am laa waxaa isku mid a qaarigu inuu sujuuday iyo inaanu sujuudinna waa isku mid yacnii mar layba haddii qira'adii mawdica sajdada la akhriyo in la sujuudaa waxay noqonaysaa sunne qaarigu ha sujuuda ama yaanu sujuudin hada huwa asaxiixu almashhuuru cinda asxaabi shaaficiyi radia allaahu canh qowlkaasi waa ka saxiixa ah caankana ah asxaabta imaamu shaafici agtooda asxaabta shaafici agtooda waa ka saxiixe caankana ka ah radia allahu canhu wa bihi qaala abu xaniifata radia allahu canhu saasaa abu xaniifana yidhi wa qaala saaxibu lbayaan saaxibulbayaan waxa uu yidhi alcimraani min asxaabi ashaaficiyi oo asxaabta shaafici markaa ka mid a laa yasjudu almustamicu liqiraa'ati man qara'a fi asalaa laa yasjudu ma sujuudaayo almustamicu kii dhegaysanayey liqiraa'ati man akhrinta kii dhegaysanayey uma sujuudaayo qara'a fi salaati salaadda gudaheeda ku akhriyey yacnii ruuxaan salaad ku jirin ayaa wuxuu maqlay dee nin markaa tukanayooo salaaddii ku akhrinaya qur'aan qur-aanku akhrinayana waxaa ka mida mawdic sujuudeed baa ka mid ah meel sujuudu tilaawo la sujuudo ayaa ka mid ah marka kaa mustamica ah yacni isagu ma sujuudayo saaxiibuulbayaan baa saa odhanay waa ka daba iman doonaa shiikhu oo saxiixu waa sida kale wa qaala asaydalaaniyu sheikha saydalaani la yidhaahdaa waxa uu yidhi oo min asxaabi shaaficiyi asxaabta imaamu shaafici ka mid ah asxaab wujuuha shaafici weliba ku jiraa laa yusannu sujuudu lama sunnaynaayo sujuudda ilaa an yasjuda alqaari inuu qaarigii akhrinaayey qur'aankan akhrinayey u sujuudo mooyaane mustamicii maqlayay iskama sujuudayo waasawaabu alawal qowlka sawaabkee saxanna waa ka hore wala farqa bayna an yakuuna alqaari'u musliman baaligan mutatahiran rajulan wax farqii uma dhexeeyo inuu noqdo alqaari'u kii qur'aanka akhrinayo musliman muslim inuu noqdo baaligan qaangaadha mutatahiran tahaaro qaba rajulan nin ah wa bayna an yakuuna kaafiran iyo inuu noqdo gaal inuu noqdo aw sabiyan ama ilmo yar noqdo aw muxdisan ama mid a ah, weyse jaban uu noqdo aan weyse qabin aw imra'atan ama markaa gabadh uu noqdo yacni intaa midnaba farqi uma dhexeeyo ee marba hadduu ruux qur'aan akhriyo ka akhriyey muslim baaliqoo qaangaadh oo mutatahir ah oo nin ah ha noqdo ama yaanu noqone gabadh muslimada ha noqoto ama markaa ha noqdo ruux weyse jaban ama sabi ha noqdo ama ruux gaala ha noqdo lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee intaa midnaba farqi kuma sugna mawdic sujuudeed hadduu akhriyo ruuxu naaqis ha ahaado ama kaamil ha noqdo sujuudu tilaawihii in la sujuudaa waxay noqonaysaa sunne ha sujuuda isagu ama yaanu sujuudi hada huwa asaxiixu cindanaa qowlkaasi waa qowlka agtayda saxiixa ah wa bihi qaala abu xaniifa saasaa abu xaniifana yidhi wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhahdeen asxaabtayda shaaficiye bacdi ka midii sheikhaa odhanaya laa yasjudu liqiraa'ati alkaafiri waasabiyi waalmuxdisi wasakraan uma sujuudaayo gaal akhrintuu qur'aan akhriyey walow mawdic sujuudeedba ha akhriyee uma sujuudayo sabi hadduu akhriyo ilmo yaro sabi ahe hadduu akhriyo mawdica sujuuddana u sujuudi maayo kan dhegaysanaya mid markaa muxdisa oo aan tahaaro qabin hadduu akhriyana uma sujuudayo waasakraani kii sakhraansanaa hadduu qur'aan akhriyana uma sujuudaayo bacdi asxaabtayada ka midaa sidaa yidhi wuuyi oo waxaa la eegayaa bay yidhaahdeen xaalka cidda markaa qur'aanka akhrinaysaa inay tahay cid saalix u ah yacni sujuuddii ama cid saalix u ah imaamadii inuu cid tujiyo ee haddaanu saalix imaamo u ahayn ama salaad aanu saalix u ahayn xaalka caynkaasa ma sujuudaayo kii dhegaysanaya sujuudi maaya yidhahdeen wa qaala jamaacatu min asalaf waxay yidhahdeen koox salafka ka midii ah, laa yasjudu liqiraa'ati almar'a uma sujuudaayo gabadhi qur'aankay akhriday daraaddeed u sujuudi maayo xakaahu bnulmundiri can qataadata wa maalikin wa isxaaq sidaa waxa sheegay oo soo xikaayooday ibnulmundir wuxuu ka xikaayoodoo ka sheegay qataade iyo maalik iyo isxaaq waasawaabu maa qaddamnaah qowlka sawaabkiina wuxuu yahay waa kaynu hormarinay calaa kulli xaal masalada wuxuu sheegay sheekhu khilaaf ayuu tilmaamay oo ruuxa qur'aanka akhrinaya inuu sujuudayo garanayo sujuudu tilaawa ee ruuxii dhegaysanayay ama maqlayeyna isaguna waxa weeye waa sujuudaya laakiin culamada qaarkood waxay ka dhigayaan marka uu sujuudo qaarigu ayaa mustamica ama saamicuna eh, sujuudaya waxay ka dhigan tahay sujuuddiisu isaga waa tabac marka tabac waxay u tahay sujuudda qaariga qaariguna wuxuu uga dhigan yahay imaam oo kale marka maadaama qur'aankii isagu aanu akhriyayn oo bes uu dhegaysanaayo markuu qaarigu sujuudo ayuunbuu sujuudaya laakiin sheikhu isagu wuxuu tilmaamayaa qowlka saxane sawaabka ahi inuu yahay inayna ku xidhnayn qaarigu inuu sujuudayo inaanu sujuudin ee marlayba yacni marka uu sujuudaayo ayuu markaa tilmaamaya oo aynay ku xidhnayn sujuudda qaarigu sujuudo aynay markaa ku xidhnayn taas yada ayuu sheikhu tilmaamaya markaa sidaas aawadeed ishtiraadka la shardinayo ashyaadaas inuu ilaaba ilaa qaarigu sujuudo ama ilaaba ilaa inuu xaalad eh, kaamila ku sugan yahay iyo wax la mid a wuxuu leeyahay shardinta la shardinayaa dee daliil male haddii shayna la ysku qabto waa shardi iyo maya ma aha asalku waa inayna shardi ahayn cidda shardi ka dhigaysa waxaa looga baahan yahay deliil wa ilaa faalaslu cadamu ashardiya wa cadamulishtiraaط waa inaan la shardinba asalku noqonaya wallahu aclam faslun fi ikhtisaari sujuud kani wuxuu u fasal yahay koobista sujuudda la soo koobaayo oo lasoo ikhtisaarinayo macnaa lasoo gaabinayo waxaa loo jeedaa iyadoo qur-aan badan aan la akhriyin in waxa weeye aayad ama laba la akhriyo mawdicu sujuudi tilaawa ay ku jirto dabeedna la sujuuda wahuwa an yaqra' aayatan aw aayatayni uma yasjuda ikhtisaarka sujuudda la soo gaabiyo ama lasoo ikhtisaaraa waxay tahay waa inuu akhriyo aayad ama laba aayadood dabeedna uu sujuudo xaka bnu lmundiri can alshacbiyi walxasani albasriyi wa muxamed ibni siriina wannakhaciyi wa axmeda wa isxaaqa annahum karihuu dalik alimaam ibnu lmundir waxa uu ka xikaayoodo ka sheegay taabiciinta qaarkood iyo a'immada qaarkood inay sidaa karaahiyaysteen oo shacbi caamir ibnu sharaaxiil wuxuu ahaa culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa aadna waa u xifdi badnaa oo qaybista uu wax qaybsan yahay wax badan buu qaybsanaa waxaa laga sheegay inuu yidhi maa katabtu sawdaa'a bibaydaa'a hal madow hal cad kuma xariiqin yacnii weligay ninka wax qortay ma ihi haddana xadiis mar lay sheegay isma odhan maa mar labaad lagu soo celiyo yacnii halka mar baan ku qaybaa hal madowna hal cad kuma xariiqin walxasan albasriyi waa imaamkii a'immada taabiciinta ka mid ahaa ee aadka u xikmadda badnaa tafataqat min lisaanihi alxikma carabkiisa waxaa ka burqaday xikmad fara badan ayaa ka burqatay xasan ibnu yasaar baa la odhan jiray waa maxamed ibnu siriin iyo maxamed ibnu siriinoo isaguna taabiciinta ka mid ah waa raggii weliba mawaalida ahaa waa nakhaciy iyo ibraahim ibnu yaziid annakhaci isaguna waa min siqaari taabiciin wa axmeda wa isxaaqa imaam axmed iyo imaam isxaaq waxay ahaayeen laba imaam oo waaweyn bay ahaayeen xagga usuusha iyo xagga furuucdana way iska waafaqsanaayeenoo sida badan isxaaq iyo axmed ismay khilaafi jireen masalada la yidhaahdo imaam axmed saasuu ku tegey riwaayo riwaayaadkiisa ka mid mida ah, kolley waxa waafaqsanu isxaaq marka madhabkii isxaaq wuxuu ku dhex jiraa uun yacnii riwaayaadka imaam axmed buu ku jiraa annahum karihuu daalika inay sidaa naceen oo karaahiyaysteen ayuu ka sheegay wa can abi xaniifata maxamed moxamed alxasani wa abi thawr waxaa laga sheegay abi xaniifa iyo maxamed ibnu xasan oo saaxiibkii ah iyo abi thawr oo isaguna imaam buu markaa ahaa a'immadii qarnigii saddexaad ka mid a annahu laa ba'sa bihi inaan wax dhibi ku sugnayn ayaa intaana laga sheegay wa hada muqtadaa madhabina sida markaa abu xaniife iyo maxamed ibni xasan iyo abi sawr laga sheegay waa sida madhabkayagu keensanayo ayuu imaamu nawowi yidhi raximahullah khulaasada mas'aladu waxay ku saabsan tahay iyadoo qur'aan badan ruuxu aanu akhriyin aayaddii sujuudda keliya intuu akhriyo ma sujuudi karaa mise waa karaahiya insaa la sameeyaa xaaraan inaynay ahayn waa la isla ogol yahay laakiin nooc karaahiyi miyay ku jirtaa isagoo arrin iska furan oo aan dhibi ku sugnayn labada qowlba sheikhu waa sheegay waxaanu markaa tilmaamay sida dambe ayuu tilmaamay inuu markaa keensanayo madhabku karaahada markaa qolyaha karaahiyaysayna daliil gaar oo ay u keeneen ma jirto nawcan ma in waxa weeye sujuudda gaar aan loogu qasdin oo aayadda sujuudda keliya lagu kaaftoomin ama aayadda ay aayad ku xigtay aan lagu kaaftoomin in sidaa laga fiican yahay ayay tilmaamayaan marka cala kulli xaal dhibi kuma sugna faslun ida kaana musalliyan munfaridan sajada liqiraa'ati nafsihi faslun markuu qoro cunwaanka uu raacinayo marna wuxuu gelinayaa labadaa qaws ee macquufataanka la yidhaahdo marna ma gelinayo wuxuu marna u gelinaya marna aanu u gelinayna waxay tahay faslun fi ikhtisaari sujuud iyo meelaha la midkii aanu calaamadaa gelin waxay noqonaysaa cunwaanku inuu ka mid yahay tabwiibkii nawowi ka mid yahay oo nawowi marna wuxuu ku kaaftoomaa faslun keliya inuu qoro marna wuxuu ku sii daraa wuxuu fasal u yahay inuu sii sheego marka marka aanu fasalku wuxuu ku saabsan yahay aanu sii sheegin ee qolyaha mataabicdu ee taabacay ay cunwaanka u sameeyeen bay labada qawsee noocaasa ayaay geliyaan macquufataan baa la yidhaha ama mackuufataan waana calaamatu ziyaada meesha in wax lagu daray calaamad tilmaamayso marka calaamadda ay ka madhan tahayna waa tabwiibkii nawowi ayay noqonaysaa hadalka faslunka raaca ida kaana musalliyan munfaridan sajada liqiraa'ati nafsi ruuxu hadduu ahaado mid tukanaya munfaridan xaaluu keligii yahay tukanaya sajada liqiraa'ati nafsi waa u sujuudayaa akhrinta naftiisa uu akhrinayo qira'ati nafsihi maxaa loo jeedaa bimacnaa qur'aanka akhrintuu isagu akhrinayo mowdic sujuudeed hadduu yimaado waa sujuudaya falaw taraka sujuuda tilaawati wa rakaca hadduu ka tago sujuudu tilaawihii ka tago intuu akhriyey mawdiceedii wa rakaca uuna rukuuco salaaddii salaad gudaheed buu mowdicii sujuudu tilaawaha akhriyey dabeedna ma sujuudina waa rukuucay suma araada an yasjuda litilaawa rukuucdii markuu rukuucay dabadeed ayuu wuxuu doonay inuu sujuudu tilaawihii u sujuudo lam yajuz ma bannaana sababtuna waxay tahay maxalkeedii baa tegey maxalkeedii waxay ahayd markii uu akhriyey aayadda inuu sujuudo markii mar haddaanu sujuudin oo rukni kala galay dib kalema iman karo isagoo salaaddii ku jira waxay noqonaysaa salaaddii inuu wax ku kordhiyay noqonaysa waayo rukuucdu ma aha maxal sujuudu tilaawo lala yimaado ma aha fa in facala maca alcilmi hadduu sidaas sameeyo isagoo garanaya lala qabo marba hadduu rukuucay sujuudu tilaawaha maxalkeedii inuu tegey isagoo sidaa garanaya oo aan la sujuudaynin isagoo sidaa garanaya hadduu sameeyo oo sujuuddii uu dib kala yimaado salaadda gudaheeda batalat salaatuhu waa buraysaa salaaddiisu oo waxay ku buraysaa ziyaada ayuu geliyey oo badheedh u geliyey wa in kaana qad hawaa ila arukuuci hadduu u hoobtay rukuucda uu rukuucaayo xaggeeda u hoobtay waxaa kala jira hawa iyo hawiya hawa yahwii iyo hawiya yahwa hawa yahwii waa hoobashada la foororsado ama hoos loo kaco hawiya yahwaana waxay tahay waa jacaylka wax la jeclaado marka labadu waa kala duwany fajcal af'idata min annaasi tahwii ilayhim tahwii looma jeedo ay jeclaanaysee u soo hoobanaysaa loo jeedaa oo u soo iilanayso wa kaana qad hawa ila rukuuci hadduu ahaaday shakhsigaa tukanayey ee sujuudu tilaawaha mawdiceeda akhriyey mid hoobtay hadduu yahay oo xagga rukuucda u hoobtay oo wuxuu doonayay inuu rukuuco walam yasil ilaa xaddi araakiciin oo aanu gaadhin dadkii rukuucayay xadkoodii mawdicii rukuucdooda aanu gaadhin ee weli rukuucdii uu ka sokeeyo oo dee dib ay kaga dhalato war haba rukuucine iska sujuud aayaddii sujuudu tilaawaha u akhriyey rukuucdiina weli ma gaadhin waase ku sii socdaa wuxuu u soo foorarsaday inuu rukuuco rukuucdiise ma gaadhin jaaza an yasjuda litilaawa waxa bannaan inuu sujuudu tilaawo u sujuudaa waa bannaantay walow hawaali sujuudu tilaawa hadduu u hoobto oo u soo foorarsado sujuudu tilaawe suma badaa lahu dabeedna ay u inaan u sujuudin wa rajaca ila alqiyaami dabeedna uu ku noqdo eh, istaaggii uu ku noqdo jaaza way bannaantah oo dhibi kuma sugna ama idaa asqa almunfaridu hadduu soo miyaa almunfaridu bisalaati kii salaadda la kelida noqdee keligii tukanayey wuxuu u iishay oo u soo hoobtay liqiraa'ati qaari'in fi salaati qaari qiraa'adiisa daraaddeed buu u soo hoobtay fi salaati salaadda gudaheeda ku akhrinaya qur'aan aw hayriha ama salaadda gudaheeda waan ku akhrinayne gaarkiisa qur'aan isaga akhrisanaya isagiina waa tukanaya oo waa munfarid mid kalena qur'aan buu halkan ka akhrinaya mawdic sujuudu tilaawe ayuu qaarigaasi akhriyey ama mid qur-aan akhrinayo salaad gudaheed ku akhrinaya ha yeeshee aan imaam isaga u ahayn oo gaarkiisu isaguna u tukanayaa qiraa'adiisina waa u baxaysaa mawdic sujuudu tilaawu akhriyey ninkii munfaridkaa wuu maqlay falaa yajuusu lahu an yasjuda uma bannaano inuu sujuudo sujuudu tilaawa walow sajada maca alcilmi batalat salaatuhu hadduu sujuudi lahaa maca alcilmi inuu og yahay lala qabo inaan isagu sujuudu tilaawo aanu sujuudaynin mar haddii imaam u sugnaaday aanu akhriyin ee ruux kaleoo shaqo aan ku lahayni oo imaamna aanu ahayn ya oo qur'aanka akhrinayo salaad mar hadduu ku jiro salaaddaa xidhaysoo iskama sujuudaayo oo sujuuddani salaaddii waa ka baxsan tahay hadduu isagu akhrin lahaa salaaddii waa soo gudagasho dee qiraa'adiisii ayaa sujuuddu ku jirtay haddii imaamkiisu akhrin lahaana yadana waa saas si leegoo imaamku sujuudo markaana waa taabico salaaddiisu waxay taabic u tahay salaadda imaamkiis laakiin ruux kale oo salaad gaar u tukanaya isaguna munfarid uu yahay salaaddiisu salaaddiisa kuma xidhna oo taabici ma aha ruux kale oo aan salaad tukanayne iska qur'aan gaar isaga akhrisanayana sujuudu tilaawaha uu mawdiciisa akhriyaan u sujuudayaa iyaduna markaa ma imanayso hadday dhacdo ziyaaduu salaaddii geliyo xaalka caynkaasa salaaddiisu waa buraysa sheekhu waxau inoo tilmaamay axkaamo ku tacalluqa sujuudu tilaawaha ku tacalluqa axkaamahaas waxaa ka mid a ruuxii munfaridka ahaa ee salaad tukanaayey hadduu qur'aankii isagu akhriyo mawdicii sujuudda akhriyo waa sujuudayaa ishkaal male laakiin hadduu mawdica ku sujuudi waaye oo rukuuc uu galay ruknigii qiyaam waa ka baxay rukni kale oo rukuuca buu ku dhex jiraa mana sujuudin xaalka caynkaasa ma sujuudi karo oo dib kalama iman karoo faata maxalluhaa mawdiceedii waa tegey waxay noqonaysaa salaaddii inuu wax ku kordhiyey marka hadduu garanayo in mawdiceedii tegay oo aanu inuu sujuudo aynay ahayn mar hadduu rukuucay oo sujuudu tilaawo aanu dib kala iman karin hadduu badheer ula yimaado sujuudu tilaawihii salaaddii waa ka buraysa hadduu laakiin rukuucu hoobto rukuucdii aanu gaadhin waa sujuudi karaa waayo hoobashadani suurada waxay isu eg tahay dee inuu rukuucu hoobanayo iyo inuu sujuudu hoobanayo niyadunbaa kala beddelan mar haddaanu xaddu rukuuc gaadhin waxay noqonaysaa waa sujuudi karaa oo weli maxalkeedii ma wada tegin hadduu laakiin sujuudu tilaawo markii hore u hoobtay waa ka walaaci karaayo inta aanu gaadhin yacni qiyaamkiisii waa ku noqon karaa dhibi kuma sugnaa isagoo munfarid oo salaad tukanayana qaari qur'aan akhrinaya ama salaad kale ha tukanayo aanu isagu ayna isku xidhnayn oo imaam aanu u ahayn ama gaarba qur-aanka ha u akhrisanayee uma sujuudaayo xaalkaa uu salaadda gudaheeda ku jiro haddaanu salaad gudaheed ku jirin horaynu usoo aragnay inuu u sujuudaayo qiraa'adaa qaariga mawdica sujuudda akhriyey inuu sujuudaayo taa aawadeed u sujuudaayo ilaahay dartii waynu soo aragnay way bannaan tahay laakiin hadduu salaad ku jiro maya hadday dhacdo salaadda gudaheeda inuu kula yimaado uuna garanayo una badheedhay xaalka caynkaasa waa inay salaadu ka burtaa waayo waxay noqonaysaa ziyaada fi salaa oo ogaan lagula yimi macal cilmida qaydka lagu qayday waxaa laga qaadanayaa haddii ay cilmi aynay ahayn cudri inuu soo gelay oo waxyaalaha badrheedh haddii lagula yimaado salaadda burinaya haddii sahwi lagula yimaado inay burinayaan kama dhalanayso jahliguna waa la mid masalan ruux baan garanayn wax inay salaadda burinayaan dabeedna wuxuu la yimi wixii salaadda burinayay ayuu la yimi dee salaaddii kama burayso oo jahliga iyo nisyaanku waa cudri baabu ma'muuraat iyo baabu manhiyaat marka la sheegayo culammadu farqay sheegaan farqigaasi waxay tahay hadduu ruuxu shay waajiba uga tago garasho la'aan aanu garanayn ama shay rukniya ama shay waajiba uga tago garasho aanu garanayn waxaa la odhanayaa la kaalay khaasatan shaygu hadduu rukni yahay dee shaygi maba ansaxayo ilaa rukniga lala yimaado marka jahli iyo sahwi si looga tagaba in lala yimaado mooye ma ansaxayo irjic fasalli fainaka lam tusalli waa baabkii ma'muuraadka waajibaadka arkaantii oo kale ninkani ma garanayn lama odhan mar haddaanad garanayn macduur baad ahaydee wixii dambe uun iska ilaali lama odhan muxuu nabigu ku yidhi irjic fasalli fainaka lam tusalli dabeedna muxuu yidhi markuu tukaday haddana mar labaad sidii lagu yidhi haddana mar saddexaad lagu yidhi ayuu yihi waladii bacasaka bilxaqi nabiyan maa uxsinu hayra hada facallimnii waxaan ku dhaartay ilaaha ku soo diray xaalaad nebi tahay sidaas si aan ahayn garan maayo hagaajin maayo ibar marka taasi waxay caddaynaysaa inuu jahli uga tegay haddana nebigu sala allahu alay sl kama degin ilow shiyuu waa la mid man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha ida dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak kii salaad ilaawa ama ka seexdaa ha tukado markuu xasuusto kafaaro in lala yimaaddo aan ahayn ay leedahay ma jirto laakiin baabka manhiyaadka ama maxduuraadka markay tahay haddii nisyaan ama jahli ay u dhacdo waxay noqonaysaa in waxa weeye wujuuduhu ka cadami jiritaankiisa waxaa maxduurkii u dhacaya jiraa waxay ka dhigan tahay sidii waxaan jirin hatay culammadu qaacidahaan yidhaahdaan ina aljahla walnisyaana yajcalaani almawjuuda kalmacduum walaa yajcalaani almacduuma kalmawjuud garashawaaga iyo ilowshiyuhu waxay ka yeelaan waxa mawjuudkee jiree xasilay sidii waxaan jirin bay ka yeelaan kaan lam yaqac salaadduu ku hadlay ma garanayn in salaadda lagu hadlo waxay ka dhigan tahay kaanna hada alkalaam lam yaqac mar hadday ka dhigan tahay hadalkaasi inaanu dhicin oo kale ka dhigan tahayna salaaddii kama burin saas aawoodee ninkii saxaabiga ahaa ee salaadda gudaheeda ku hadlay waa sukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay ya baa hindhisay markaasaa ninkii waxau yidhi alxamdu lilaah markaasuu dabeedna isana wuxuu ku yidhi yarxamuka allah u tashmiitii waa mukaalamo uu isagii la hadlay markaasaa dadkii hoosta ka soo eegeen wuxuu arkay in ilqoodha laga soo egaayo hmm. markaasuu dee markaana la hadlo u yihi waa sukla ummiyaan hooyooyinkiin goblantaye maa sha'nukum tanduruuna ilay muxuu xaalkiinu yahay iga soo eegaysaan markaase waxay u tilmaameen inuu aamuso waa iska aamusay nebigu sala allahu alayh wasalam markuu salaadda ka baxay ma dagaalin ma maagin wuxuu idhi ima garaacin imana dagaalin mucallim ka tacliim wanaagsan horraysiyo dambaysantoona uma arag wuxuu igu yidhi buu idhi ina hadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas hadalka in dadka lala hadlo salaadda kuma bannaana ya salaaddu waxay tahayna waa u sheegay ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusal sababtu waa maxay waa baabu maxduuraat laa baabu lma'muuraat baabkeedu waa waxyaalihii maxduurka ahaa shayga maxduurka ee xaaraanta ana ama manhiyaadka ana haddii waxa weeye jahli uu ruuxu ugu dhaco yacni waxa weeye jahligaasaa wuxuu ka yeelayaa yacni mawjuudkiisa macduum oo kaleu ka yeelaya idan salaaddiisi waxba kama guri nisyaankuna waa saas oo kale waa kii xadiiska ay ku soo aroortay hadduu ruuxu isagoo sooman is-ilaawo oo wax cuno ama wax cabbo falyutima sawmahu fa inamaa acamahu allah wa saqaah soonkiisa ha dhammaystiro waayo ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey saas aawadeed soonkiisa ha taam ha dhammaystiro baabu maxduuraadka waxay ka reebaan culammadu wixii xuquuq aadmiya oo itlaaf ah baabulitlaaf ah iyadoo dammaankeedu hadhi maayo oo hadduu garasho waa aanu garanayn ama nisyaan oo ruuxu marka waxa weeye xaqulghayr uu u itlaafiyo u baabiyo waxaabuu moodaya waxaan isagu inu leeyahy amaba wuxuu moodaya inuu yahay xalaalu dam oo ruux muslimuu dilay fii macrakati aljihaad isagoo gaaladii moodaya khataran buu ku dilay de wuxuu noqonaya dil khata' buu noqonaya khata'a in qaanin ka imanaysana dee qur'aankaaba sheegaya wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waman قتل مؤمنا خطأ fataxriru raqabati mu'minati wadiyatu musallamat إلى ahlihi ila an yasadaquu calaa kulli xaal qaacidadaas waa masale ballaarhan marka waxa weeye maca alcilmi wuxuu kuu sheegayaa haddii uu garanayo qaydkaasi wuxuu u yaallaa buطlaanka salaada buriis walow sajada maca alcilmi baطla salaatuhu ama almusali fi jamaacatin fain kana imaama fahuwa kalmunfarid kii tukanaayey oo salaad gudaheed ku tukanaayey fa in kaana imaaman hadduu isagu imaam ahaadoo dadka tujinayey fahuwa kalmunfarid ashyadaa aynu soo sheegnay wuxuu kala mid yahay munfaridkii buu kala mid yahay oo dee qiraa'ada ruux kale marba hadduu imaam yahay qiraa'ada ruux kale uma sujuudaayo walow ma'muumiintii ku xidhnaa qaarkood inuu codku sare uga kaco aayad sujuudeed akhriyaan haba noqoto waayo salaadda imaamku taabicu ma aha salaadda ma'muumka ee waa caqsiga salaadda ma'muumka salaadda imaamka taabicu ah fain kaana imaaman fahuwa kalmunfarid wa ida sajada alimaamu litilaawati nafsihi hadduu sujuudo imaamku akhrinta isaga naftiisu akhrinaayo aawadeed u sujuudo wajaba cala alma'muumi an yasjuda macah waxaa ku waajiba ma'muumkii ku xidhnaa ee salaadda kaga dayanayey inuu la sujuudaa ku waajibtay fain lam yafcal batalat salaatuh haddaanu sidaas samaynin ma'muumka oo ka hadhoo la sujuudi waayadoo imaamkiisii sujuuday sujuudu tilaawa uuna og yahay salaaddii ma'muumka waa buraysaa fain lam yasjud alimaamu haddii imaamku aanu sujuudin mawdic sujuudu tilaawana imaamku akhriyey ha yeeshee aanu sujuudin lam yajuz lilma'muumi uma bannaano kii ma'muumka ahaa ee imaamka ku xidhnaa isagu inuu sujuudo uma bannaana oo mukhaalafo imaamkii intuu sameeyo imaamkii oo aan sujuudin iskama sujuudi karo innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih fain sajada hadduu iska sujuudo batalat salaatuhu salaadiisu waa buraysaa waxaa loo jeedaa isagoo caamid oo caalim aa ah looga jeedaa yacanii garanaayana is-ogaana inaan imaamku sujuudinna og laakiin hadduu sahwiyo oo is idhaahdo imaamku waa sujuuday iyadu waa ka duwantay walaakin yustaxabbu an yasjuda idaa faraqa min asalaati walaa yata'akadu ha yeeshee waxaa la jeclaysanayaa oo la fadilayaa ama la sunnaynayaa inuu sujuudo maamuumku idaa faraqa min asalaati markuu salaadda ka faaruqo walaa yata'akadu mu'akkad uma noqonayso muta'akidnu uma noqonayso isaga nisbadiisa waxay mutaakid u noqon weyday dee xilligii la akhriyey aayadda wakhtaa ka soo wareegay oo fasli ayaa yimi fasalka soo socda inoo sheegi doonaa fasalka dheer iyo fasalka inta u dhaxaysa hadday dheeraato iyo hadday gaabato isagaa sheegi doonaa walow sajada alimaamu hadduu imaamku sujuudo sujuudu tilaawihii walam yaclam ilma'muumu kii imaamka ku xidhnaa aanu ogaanin inuu imaamkii sujuuday xataa rafaca alimaamu ra'sahu min asujuud waxaanu ogaan ilaa imaamku kor uga qaadayay madixiisa sujuudda kor uga qaadayay ma ogaan wuxuu ku war helo ogaaday in imaamkii sujuuday markuu ka soo toosay imaamkii fa huwa macduurun fii takhallufi waa mid loo cudurayo cudurdaar u saaxiiba hadhistaa uu ka hadhay imaamka oo la sujuudi waaye macduur weeye waa loo cudurdaaray cudurdaar buu haystaa ha yeeshee markaa uu ogaaday ma la iman karaa walaa yajuusu lahu an yasjuda umana bannaana inuu markaa sujuudo waayo imaamkii waa ka soo tooso xaaladdan markaa imaamkii saajid ma aha marka waxay ka dhigan tahay inuu maxalkeedii tegey walow calima hadduu ogaado ma'muumki waalimaamu bacdu fi sujuudi imaamkuna weli sujuuddii ku sugan yahay walxaal alimaamu bacdu fi sujuud imaamku weli uu ku sugan yahay sujuuddii wajaba sujuudu waxaa waajiba sujuuddaa waajib ku ah ma'muumkana waa inuu haleelaa oo sujuudaa falow hawaa ila sujuudi hadduu u hoobto sujuuddii farafaca alimaamu imaamku uu madaxa sare uga qaado sujuuddii ka tooso wa huwa filhawiyi ama filhuwiyi labadaba waa loo dabdiyaa waa laba luqo oo hawaa yahwii hawiyan wa huwiyan waa laba masdara huwiyan iyo hawiyan isagoo hoobashadii ku jira ayaa imaamku toosay oo sujuuddii ka toosay rafaca macahu waa la toosayaa ee ma sii wadaayo dee sujuuddii ma odhanaayo gaadh markaa ilaaba ilaa weli isagaan sujuuddii ma'muumkii gaadhin baa imaamkii ka kacay sujuuddii sujuudu tilaawaha ahayd iskama sii wadayo iskama sujuudaye waa inuu imaamka la kaca rafaca macahu walam yajuz isujuudu sujuuduna ma bannaano markaas ma'muumka uma bannaano wakada daciifu aladii hawa maca alimaami saasoo kaluu ahaaday kii taagta darraa ee imaamka la jirkiisa hoobtay idaa rafaca alimaamu hadduu imaamku ka tooso sujuudii oo madaxa sare uga qaado qabla buluuqi daciifi ila sujuud inta kii taagta darraa aanu sujuudda gaadhin ka hor hadduu ka kaco oo uga kaco lisurcati alimaami degdega imaamku uu degdegayo ayuu uga kacay isaguna u gaari waayey wa buط'i alma'muumi iyo gaabinta uu gaabinayo kan ma'muumkii waa daciif istartiibinayo oo xoogaa markaysa markaa yacni taag daranoo aan markaa si dhaqsaa u sujuudi karayn wakhtay qaadanaysa intuu sujuudayo imaamkiina waxa weeye xawaaru ku socdaa imaamkii waa dheeraynaya marka mar hadday caynkaa tahay oo sujuuddii uu ku gaadhi waayey laba sujuud is yidhi oo ficil ahaan ku raac ha yeeshee intuu sujuuddii sii rafanayo ee sii socdo yaa marba taab riixayo baa imaamkii oo deg deg badan baa sujuuddii ka toosay yarjicu macahu waa la noqonayaa walaa yasjudu ma sujuudaayo wa ama idaa kaana almusalli ma'muuman wuxuu halkanna inoo sheegay kii jamaacada ku tukanaayey ee salaad jamaaco la tukanaayo ku jiray haddii mawdic sujuudeed ku timaaddo axkaamteeda ayuu ka hadlayaa sheikhu wuxuu u kala qaaday inuu imaam yahay iyo inuu ma'muum yahay hadduu imaam yahay wuxuu la mid yahay munfaridkii oo qiraa'ada naftiisana waa u sujuudaya qiraa'a cid kalena dee uma sujuudayo imaamku hadduu sujuudana ma'muumku waa inuu raacaayo la sujuudaa oo kama hadhi karo sujuuddii iskama dayn karo ma'muumku isagoo og imaamkiisii sujuudu tilaawa inuu sujuuday innamaa jucila alimaamu liyu'tamma bihi imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo daraaddeed fa idaa kabbara fakabbiruu wa idaa rakaca farkacuu wa idaa sajada fasjuduu hadduu takbiirto allahu akbar yidhaahdo ka daba takbiirta hadduu rukuucana ka daba rukuuca hadduu sujuudana ka daba sujuuda haddii imaamkii aanu sujuudin oo mawdicuu sujuudu tilaawaha intuu akhriyey uu sujuuddii ka tago waa laga fiican yahay sidaa inuu sameeye laakiin ficlan hadday dhacdo maamuumku iskama sujuudi karoo keligii iskama toocsan karo ila munfarid ma ahoo yacni isagu qiraa'ada ma akhriyin munfarid qiraa'adii akhriyey ma aha salaaddiisi salaad iimaan bay ku xidhantay salaada imaam hadday ku xidhan tahay tahayna imaamku haddaanu sujuudin ma sujuudayo sheekhu laakiin ijtihaad wuxuu yidhi waxaa la jeclaysanayaa hadduu salaada ka baxo inuu sujuudo sujuudu tilaawa oo istidraak markaa dambe la yimaado daliil khaasoo ku soo arooray ma jiro laakiin istixbaaban ayuu sheekhu saa u tilmaamay imaamkii hadduu sujuudo ma'muumku aanu ogaynna oo uu ogaaday markuu imaamkii ka toosay dib kalama iman karo ma'muumkii markaa sujuudii oo iyadoo imaamkii aanu saajid ahayn ma sujuudi karo hadduu ogaa oo is yidhi la sujuud imaamkii oo gaadh oo sujuuddii uu ku gaadhi waayo ka soo horraankacana markaana iskama sujuudaayo waa ka soo noqonaya waayo sujuudu ka toosay hadda in la mutaabaceeyo la raaco ilaa asal ahaan sujuuddu ugama mid ahayn salaaddee baa ka awlaysan hadhitaanka uu ka hadhayna haddaanu ogayn macduur buu yahay wuxuu kaloo sheekhu inoo tilmaamaya kii daciifka ahaa waa saasoo kale marka waxa weeye sujuuddii waa inuu ku gaadhaa sujuudu tilaawaha ma'muumku waa inuu imaamka ku gaadhaa ee haddaanu ku gaadhin yacni ma sujuudayo wa ama idaa kaana almusalli ma'muuman hadduu yahay kii salaadda tukanayey mid ma'muumoo imaam ku xidhan uu yahay falaa yajuusu an yasjuda liqiraa'ati nafsi walaa liqiraa'ati gayri imaamihi laba midba inuu u sujuudaa uma bannaana qiraa'ada uu isagu gaarkiisa u akhrinayo hoos u akhrinayo ila waa ma'muume qiraa'u hoos u akhrin karaa qiraa'adaa uu hoos u akhrinayo hadduu aayad sujuud ku jirto uu akhriyo ma sujuudayo waayo waxaa xidhaya mutaabacada imaamka baa xidhaya salaaddiisii mustaqilla maaha cidaan imaamkiisa ahayni qiraa'ay akhridana u sujuudi maayo fa in sajada hadday dhacdo qiraa'ada naftiisa inuu isaga sujuudo ma'muumna uu yahay batalat salaatuhu salaaddiisu waa buraysa wakada cidaan imaamkiisa ahayni qiraa'ay akhrida haddii u sujuudana iyadana salaaddiisu waa buraysa wa yukrahu lahu qiraa'atu sajda waxaa loo karaahiyeysanayaa ma'muumka inuu sajde akhriyo yacni mawdic sujuudeed inuu akhriyaa yacni makruuh bay markaa nisbadiisa u tahay wa yukrahu lahu waxaa kaloo loo karaahiyaystaa alisqaa'u ilaa qiraa'ati hayri imaami imaamkiisa cidaan ahayn qiraa'aday akhrinayaan inuu u dheg raariciyaana waxay u tahay markaa makruuh bay nisbadiisa u tahay calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa ma'muumku wuxuu u sujuudayaa un qiraa'ada imaamkiisa uu mawdica sujuudada akhriyey markuu sujuudunbuu u sujuudayaa laakiin qiraa'a uu isagu gaar u akhrinayey ama cid kale imaamkiisa ahayn qiraa'a u akhrinayey uma sujuudaayo waayo mutaabacadii imaamka ayuu ka baxayaa imaamkana dee in la raaco ayaa imaam looga yeelay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk